alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dersigeennani waa dersigii shan iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabkii xisnulmuslim min adkaari ilkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxtaani raximah llahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey oo aan ka soo hadallay xadiidka loo yaqaana sayid اlistikfaar xadiikaasu wuxuu ka hadlayay oo ku saabsanaa oo waxyaalo ku tusinaya ka mid a ah addoonka quwadiisa iyo istidaacadiisu waxaa ka mid ahaa wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staactu marka addoonku wuxuu leeyahay awood iyo quwo iyo istidaacuu leeyahay ruux khasbanna ma ahanoo la khasbay khiyaar buu leeyahay sidaa ugeed ba arkaysaa dad wanaag samaynaya iyo kuwo xumo samaynaya labaduba khiyaarkooda ay ku sameeyeen arrinkaasaana wuxuu ku xidhan yahay amarka iyo nahyiga iyo hawaabka iyo ciqaabka oo in qofka amar la siiyo oo ilaahay rasuulkiisu ay amar siiyaan waxay ku xidhan tahay inuu qofku awoodo waxaadan awoodin lagaama rabo in wax lagaa reebana haddee waxaadan awoodin oodan ka hari karin ma lagaa reebayo ha neefsan lagu odhan maayo oo neefsan sanka isku qabo lagu odhan maayo ayib ciqaabka lagu ciqaabayo iyo ajarkaiyo awaabkaad helaysidna awooddaasay ku xidhantahay kii xumo sameeyey awooddiisuu ku sameeyey kii sama iyo wanaag sameeyena awooddiisuu ku sameeyey waxaa xadiidka ka mid ahaa abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbi marka macnaheedu waa maxay ilaahayow anigana mar walba khalad baa iga dhacaya adiguna mar walba ixsaan baad ii gashaa iyo abaal ilaa iqaynimadiisay ka mid tahay xadiidka casharkeenu maanta ka bilaabanayaay waa darsi xadiidka lixaad oo isla baabka adkaaru sabax walmasaa waana xadiidka anas ibnu maalig oo isagaa marfuuc ka dhiga kor yeelay wuxuu allahuma allahy innii anugu asbaxtu waan waa bariiste galabkii markuu gaarana wuxuu leeya allahuma innii amsaytu ushhiduka ilaahu waxaan kuu markhaati gashanaya wa ushhidu aan u markhaatigelinayaa xamalata carshika carshigaaga malaa'igta xambaarsan iyo wa malaa'ikatika malaa'igtaada iyo wa jamiica khalqika khalqigaagoo idil annaka adugu anta adugu allaahu alla inaad tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaana uusan jirin ilaa anta adiga maahane waxdaka keligaa laa shariika cid wax kula wadaagtaana laka adiga aysan kuu sugnaan wa anna muxamada nebi muxamedna cabduka addoonkaagi inuu yahay iyo wa rasuuluka rasuulkaaga sala allahu calayh wasalam arbaca maraatin afar jeer buu qofku odhanayaa waxaa wariyey xadiidkan abu daawuud ayaa wariyey bukhaarina adab almufrad ayuu ka wariyey nisaaina wuu wariyey alimaamu tirmidi xadiidkan wuu taxsiiniyey waxaana sidaa sheegay alxaafid bnu xajar fatxubaariga inuu tirmidi xadiidkan taxsiiniyey ayb xadiidkan waxaa ka mid ahaa man qaalahaa xiina yusbixu aw yumsi arbaca maraat qofkii subixii afar jeer yidhaahda ama galabkii afar jeer yidhaahda actaqahu allahu min annaar ilaahay baa naarta ka xoreeya qof walba oo innaga inaga mid ihi wuxuu u baahan yahay in ilaahay naarta ka xoreeyo laakiin waxaa la rabaa asbaabteedii inaan la nimaano waan asbaabteedii la nimaano xadiidka toddobaad ee baabkan waa xadiidka cabdulaahi ibnu qanaan allaahuma allah yowmaa wixii asbaxa waa baraystay bii anigoo min nicmatin barwaaqa ah galabkiina wuxuu odhanaya allaahuma maa amsaa bii min nicmatin ilaahu wixii igu waa baristay oo barwaaqa mid adduun iyo mid kalaba aw biaxadin ama qof uu helay barwaaqadaasoo min khalqika makhluuqaaga ka mida fa minka xaggaagay ka ahaatay barwaaqadaasu waxdaka keligaa laa shariika wax wadaag la yidhaahdaa laka adiga kuma sugnaan falaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad oo carabkaygaan kaaga mahadnaqayaa waxaad isiisoo barwaaqo ah walaka adiga waxaa kuu sugnaaday ashukru shukrin oo xubnahayga ayaan kaaga shukrinayaa ilaahay waxay culimmadu leeyihiin wuxuu u jamciyaa xadiidkan shukriga iyo xamdiga xamdigu asagaa wuxuu yahay ra'su shukri shukrigo dhan asagaa madax u ah shukriguna wuxuu sabab u noqonayaa ilaahay barwaaqadii inuu kuu siyaadiyo haddee la in shakartum laasiidanakum weeye axadka kuu nimceeyey inaad ku shukridaana waajib weeyaanoo washkuruu lii walaa takfuruu igu shukriyo ha igu gaaloobininuu ilaahay inaan amrayaa subxaanahu xadiidkan waxaa ka mid ahay man qaalahaa xiina yusbixu qofkii yidhaahda markuu waa baraysto faqad addaa shukra yowmihi maalinkaa shukrintii la rabay inuu ku shukriyo ilaahay waa gutay waman qaalahaa xiina yumsi qofkii yidhaahda markuu galabaystana faqad addaa shukra leylatihi hameenkiisa shukrintiisii wuu gutay abu daa'uud baa wariyey iyo nasaa'i ibnu xibbaan culimmada qayb ka midna sanadkiisa dacfi bay ku sheegeen qaybna way taxsiiniyeen xadiidka sideedaad ee baabkan abubakrata saxaabiga loo yaqaanaa wariyey nufayc ibnu xaari allaahuma allah yow caafinii ii buskeeyo ii caafimaadi fii badanii jidhkayga oogadayda iyo jidhkayga ilaahu caafimaad ii geli dad badan baa xanuunsan xilli iyo marxalo adag baa la maraya in badanoo dadkii ka mida ah meelay ku karantiilan yihiin oo ku xaniban yihiin lambar wan waa inuu qof walba ka bilaabo inuu ilaahay weydiiso caafimaad jirkiisa iyo ogadiisa iyo qalbigiisaba sababtu waxa weeye xanuunka iyo caafimaadkaba axadkii gacanta ugu jiraani waa allah inaad asaga cuskatid oo aad asaga isku tiirisid oo aad isaga weydiisatid caafimaadka wax walba ka horraysa lambar wan waajibna kugu ah allaahuma allah yow caafinii ii buskee fii badanii jirkayga allaahuma allah yow caafinii ii buskee fii samcii maqalkayga allahuma allah yow caafinii ii buskee fii basari araggayga laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane allahuma allah yow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqiirnimo wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane alaaa maraatin saddex jeer buu sidaa odhanaya xadiidkan abu daawuud iyo axmedba way wariyeen iyo nasaai bukhaari adul mufradku ku wariyey culammada gobol ka midana way taxsiiniyeen xadiidku marka hore wuxuu sheegay allahuma caafinii fii badani ilaahu jidhka ii buskee haddana waxaa la sheegay ilaahu aragga iyo maqalkaba ii buskee waa dikru lkhaasi bacda alcaam marka horeeto jidhkii caamka ahaa baa lasoo sheego guud ahaaneed markii dambeetana araggii iyo maqalkiibaa gooni loo sheegay li'anna labadaasu toos waxay u gaarsiinayaan macluumada qalbiga sidaa awgeed baa ilaahay khalqigiisa ugu abaal sheegtay wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a jacala lakum alsamca walabsaara walafidata waxaa la soo hormariyey maqalka iyo aragga qalbigaa dib loo dhigay sababtu waxay ishu aragto dhagahana ku soo dhaca warkaasay qalbiga u sii gudbinayaan qalbigiina maxaa ku xidhan hadduu qalbi hagaagsan yahay oo wax wanaagsan indhihiisu soo arkeen wax wanaagsanna dhagihiisu ay soo maqleen jidhkii inta kalea wanaagsanaanaya qalbi xun hadduu yahay oo indhuhu xumo ay soo arkeen dhagahana xumo ay ku soo dhaceen qalbigana ay u soo gudbiyeen jidhkii inta kalena waa qarrimaya ilaahay waxaan kaa magangelayaa kufri iyo faqri labaduba waa laba dhibaato ilaahay waxaad ka mangalaysaa cadaabu macbuud xaq lagu caabudaana ma jira alla maahan xadiidka sagaalaad ee baabkan waa xadiidka abudarda wuxuu qofku odhanayaa xasbiya aniga midka igu filano allaahu alla wey sidaa owgeed nebigeenna iyo saxaabadiisa marka lagu yidhi ina naasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana ummaddii quraysh iyo gaaladii o dhan baa isusoo haysatay cabsada iimaan bayba ka sii qaadeenoo waa ku barwaaqoobeen oo waa ku bullaaleen waxayna yidhahdeen xasbuna allah wanicma alwakiil nebi ibraahim baa qolyihii reetolkiisaha inta soo qaadeen bay dab ku rideen ee weliba muddo dheer shidayeen markaasuu markuu dabkii lagu ridaayey wuxuu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiil ilaahina dabkiibuu la hadlo wuxuu ku yidhi kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim markay dhibaatu ku soo wajahdo waa inaad mar walba tirada xasbiya allah wa nicma alwakiil oo aad tahay ruux ilaahay ku kalsoon xasbiya allah waad kuftay halis baad dareentay gaari aad waday baa jidka kaala baxay xasbiya allah wa nicma maalin maalmaha ka mid ah anoo gaari saaran baa gaarigii jidka nagala baxay dadkii marka waa qayliyeen maamo waayeelohay ag fadhiday baa waxay tihi awowwow awowgeed bay u dhawaaqatay waan la hadloo waxaan ku yidhi eedda meeshaan oo kaleeto awow wax kama tara ilaahay isku xir markaasay tihi maandhow awowayaashaa hadday wax matarayaal ahaayeen aniga uyaashay waa igu filan yihiin oo waxbay ii taraan bay u tiri waa haa meelahaasoo kale ilahay baa wax kaa badbaadinaya xasbi allah ilahay baa igu filan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa asaga maahane calayhi dushiisa oo keliya tawakaltu tala saartay axadka keliga aan tala saartay calayhi jaaraamajruurkaa la soo hormariyey ficilkaa ka dambeeya ku tacalluqayaayo tawakaltu ah waxaa loo soo hormariyey keligaa unbaan isku kaaxiray wa huwa allana rabbulcarshi carshiga rabbigiis weeye carshigii alcadiimi ee weynaa carshiga makhluuqa ugu weyn carshigaasuu iska leeyahay alle sabca maraatin toddoba jeer ayuu qofku odhanayaa waxaa xadiidka ka mid ahaa man qaalahaa hoos ku qoran xiina yusbixu wa xiina yumsii sabca maraatin qofkii toddoba jeerna subaxii yidhaahda toddoba jeerna galabtii yidhaahda kafaahu llaahu maa ahamahu min amri dunya waalaakhira ilaahay baa wuxuu kaga filnaanayaa wixii murugelinayay oo arrin adduunye iyo mid aakharaba ilaahay baa kaga filnaanaya oo arrimihiisa u aruurinaya ruu xirsi xiran baa tahay xadiidka tobnaad ee baabka ah, cabdulaahi bni cumar baa wariyey allaahuma allahyo innii anugu as'aluka waxaan ku weyddiisanayaa alcafwa dhaafid inaad ii dhaaftid wixii khaladoo aan galay waalcaafiyata iyo caafimaad fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakharo allaahuma allahyow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa alcaafuwa dhaafid walcaafiyata caafimaad fii diinii adduunyadayda iyo wadunyaaya fii diini diintayda iyo wadunyaaya adduunyadayda iyo wa ahli ehelkayga iyo wamaali hantidaydaba allaahuma allahyow ustur ii qari cawraatii cawrooyinkayga wa aamin ilaahu ii badbaadi rawcaatii waxaan ka argagaxaya ilaahu iga badbaadi allahuma axfadnii ilaahu iga ilaali min bayni yadayi hortayda oo aan shar horay iga imaan wa min khalfii gadaashayda ilaahu aan shar iga imaan wa can yamiinii midigtayda ilaahu iga ilaali wa can shimaalii bidixdayda ilaahu ii ilaali wa min fowqi korkayga ilaahu ii ilaali wa acuudu waan magan gelayaa bicadamatika adiga weynankaaga an uqtaala in laiga iqhtiyaalo oo laiga shirqoolo min taxtii hoostayda abu dawud iyo ibnu maaja baa xadiidkan wariyey ibnuqayim baa wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu caddeeyey bayna caafiyati addiini waddunyaa adduunka caafimaadkiisa iyo diintaaduba caafimaadkeeda ayuu xadiidkanu ka hadlaya walaa yatimu salaaxu اlcabdi fi اddaarayni ila bilyaqiini wاlcaafiyati addoonku adduunkan intuu joogo liibaantiisa iyo suubanaantiisa iyo hagaagsanaantiisu ma dhammaystirmayso ilaa yaqiin iyo caafimaad inuu helo maahane yaqiintu waxay ka hortegaysaa oo ka difaacaysaa cuquubada aakhare ku dhici lahayd yaqiintii adduunkaanu la yimid buu kaga badbaadaya caafiyaduna waxay ka difaacaysaa ruuxa amraadda iyo xanuunada adduunyadiisa soo gaaraysa qalbigiisa iyo jirkiisa markaasuu ibnuqayim wuxuu leeyahay fa jamaca amra alaakhirati fii kalimatin wa amra addunyaa fii kalimatin nebi muxamed amarkii adduunyao dhan hal kelimuu ku jamciye amarkii aakharana hal kelimo as'aluka alcafa waalcaafiyata fii diinii wa dunyaaya ilaahu ehelkayga ii badbaadiyo iyo caafimaad iisii diintooda iyo adduunyadoodaba oo wax imurugeliya aanan qoyskayga iyo ilmahayga ku arkin hantidayda ilaahu aan dhibaata iga soo gaarin sida sariqo iyo xatooyo iyo booq ilaahu cawrooyinkayga ii asto oo dee cawradan caadiga ahoo dakarkii iyo duburkii iyo xuduuntii iyo intii la yaqaanay ah ama wax kastaoo qofku markii dhibaata ay soo gaarto uu ku ceeboobi lahaa ilaw ceebtayda asugi rawcaadku waa argagaxa ilaahu fasaca iyo argagaxa iga aamin dhig ilaahu waxaad iga xifdidaa afarta bayna jihaba lixda jihaba horay iyo gadaal midigta iyo bidixda waa afar kor oo min fawqi ah wa an min taxtiiyo hoos ah ilaahuu dhan walbeeto oo noloshayda ka mid ah ilahu adaan kuu dhiibta i xifdi wallah aclam sal allah wslm wbaarak cla nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbii ajmaciin